allahuma anfacna ma calimtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma الbخاري الimaam الbخaarي raximah الlah baabu shahraa ciidi laa yanqusaan wuxuu leeyahay shahraa ciid laba bilood oo ciid ah laa yanqusaani ma nusqaamaan shahraa ciid yani bisha ramadaan iyo bisha dilxijo waay bisha ramadaan oo haddee araggeedu ay tahay habeenka shawaalkaa la arkaa laakiin casarkaasi ramadaanka u dambayso yaa bisha la fiiriyaa marka habeenkaasna waa habeenkii ciidda wey marka bishii ramadaan ee ciiddaas ku dhammaanaysay hadday nusqaanto oo ay sagaal iyo labaatan ku dhammaato isla sanadkaas bisha dilxija ee xajka ayaduna sagaal iyo labaatan ma noqotee soddon bay noqotaa mid hadday soddon ku dhammaato ta kale sagaal hadday sagaal iyo labaatan ku dhammaato ta kalena soddon bay ku dhammaataa tafsiirkaa waa la yidhi tafsiirkalla waa la yidhi oo hadday nusqaamaan xagga cadadka iyo tirada oo sagaal iyo labaatan ay noqdaan ajirkiiyo hawaabka ma nusqaamayo labadaba bukhaari baa kuu sheegay oo culimmadiisa ka soo guuriyey qaala abu cabdillaahi albukhaari qaala isxaaq wuxuu yidhi isxaaq waa sheekhiisii isxaaq binu ibraahim alxandani ibnu rahawayhi wuxuu leeya wain kaana naaqisan fa huwa tamaam xataa haddii tira ahaan u nusqaansan yihiin oo sagaal labaatan ay ku dhammaadaan fa huwa tamaamun waa dhammaystiran yihiin hawaaban wa ajra xagga ajirka iyo hawaabka waa ku taabsan yihiin taam bay ku yihin waa dhamaystiran yihin sidaas marka uu yidhi alimaamu isxaaq ibnu rahawey bukhaarina uu ka soo guuriyey warkaa asaga ah waxaa ku raacay alimaam axmed binu xambal wa qaala muxamed wuxuu yidhi laa yajtamicaani kilaahumaa naaqis labadooduba ayagoo naaqisoo nusqaana kuma kulmaan oo mid hadday nusqaan ay tiradeeda ku dhammaato midda kalena soddon bay noqotaa taasuu isagana leeyahay maxamedkaas waa kuma ya nanu محمد البخاري نفسه يا محمد البخاري ayb marka hadalkan dambe laa yajtamacaani kilaahumaa naaqis warka asaga ah muxamedkaas uu yidhi wuxuu khilaafsan yahay qowlkaas uu soo guuriyey bukhaari isxaaq ka soo guuriyey sheekhiisa ah ee laga hadlayo nusqaanta xagga hawaabka iyo xagga ajirka wain kaana naaqisan tir ahaan fahuwa tawaaman hawaaban wa ajran marka mma nusqaamaan saasaa laga wadaa saasaadna moodaa inuu bukhaari uu rajaxayo saas modaa inuu rajaxayo nacam maxamedka waa kuma ya bukhaariya waa arkaa mxamed huwa bukhaariy musanif bu halkaa leeyahay ah, lakina de ilaama naaqis isxaaq hada wa bn raawiy maxamed huwa bukhaari musanif marka inuu asaga u warkan leeyahay warkaana uu soo guuriya waa dhici kartaa ah, laakiin xagga tatabuca iyo istiqraha waxay culimmadu leeyihiin sida cabdilcaziiz bin cabdاllah alraajix uu leeyahay xafidahu الlah waxaa la arkay fi tatabuci wاlistiqraa wالsabr waxaa lagu ogaaday xagga tirada inaan lagu xumbaari karin oo waxaa la arkay wuxuu ramadaan sagaal iyo labaatan ay noqotay bisha dilxijana sagaal iyo labaatan ay noqotay waa la arkay waa la arkay musanif saasuu leyahy xafid bn xajar waa bukhaari laa yajtamicaani waqaala moxamed laa yajtamicaani kilahuma naaqis marka sidaasu asaga ayuu doortay sida uu sheekhiisa ka soo naqliya aadna moodaa inuu sawaabka yahay maxaa yeelay waa la arkay wixii tira ahaan ay labadoodaba naaqis noqdeen ee nusqaanta halkaa ma ee laga hadlaaye laa yanqusaanida xadiidka waxaa laga hadlayaa xagga ajirkiiya hawaabku ma nusqaamayo walow tiradoodaba ha nusqaantee oo soddonkii haba ka yaro labaatan iyo sagaal baa ku dhammaadaane saasaa sax qaala xadaanaa musadad ibnu musarhad qaala xadaanaa muctamir ibnu sulaymaan qaala samictu isxaaq can cabdiraxmaan ibni abi bakrata can abiihi can nabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal xaa waxadaanaa musadad qaala xadaثana muctamir ibn sulayman can khalid الxada qaal akhbaranii cabdالرaحman bn abi bakrata can abihi radi allahu canhu can الnabi sal slm qaal nabig wuxuu yihi shahraani laba bilood laa yanqusaani ma nusqaamaan xagga ajirka shahraa ciiddi laba biloodoo ciida weeyaane ramadaanu wa dulxija bisha ramadaan iyo dulxija xataa tiradooda hadday nusqaamaan soddon qofka hadday noqoto sanad sanadna ay sagaal labaatan noqoto ajirka waa iskaga mid maxaa yeeley bil baa lagu amray inaad soonto bishina waa soontay markaa soo marray nabiga calayh salaam inuu yidhi ina shahra takunu tiscu wacishruun way noqotaa baabu qowli nabiyi salى اllahu alayh wasalama laa naktubu walaa naxsub annagu wax ma qoro ummatu moxamed haddaan nahay waxba ma xisaabno oo xisaabta falakiga ah iyo nujuumta ee xidigaha xisaabta waxaa laga wadaa xisaabu nujuum iyo tasyiir cilmiga la yidhaahdo xidigaha iyo waxaas lagu ogaado midna shaqo kuma lihin buu nabigu sala allah alيh wasalam u lehay sida badan baa marka hore baa ilahay yihi huwa aladii bacada fi lumiyiina rasuula minhu dad umiyiina kitaabada way ku yareed marka aqlabka ayaa laga hadlayaa dad wax qorana waa jiri jireen marka anagu si ahaan laakiin ictimaadka anaga xagga bilaha marka laga hadlaayo qoraal iyo kalendo meel lagu qorqoro lagu dhajiyey iyo muxuu ahaa waxyaalahaas cilmiga falakiga ee xisaabaadka ku socday iyo waxaas kuma ma ictimaadno ma ictibaaree aragga un baan ictibaaraa wey aragga un baan ku soomayna arag baan ku afuraynaa xadaثna aadم بن abi iyaasi qala xadaثna شhucbaة بن xajaaji qala xadaثna aswad بن qays qala xadaثna سacيid بن cmr anahu samca ibn cmr radي الlahu canهuma can الnabiy salى الlaه alيه wasalam anahu nabigu qaala wuxuu yihi inaa anagu umaة ummad baan nahay umiyat loo nisbeeyey umiyadana waxa weeyaan yani waa sidan soo socota tafsiirkeedo laa naktub walaa naxsub marka kitaabo iyo qoraal iyo akrin wax la akriyo iyo ma waan ku yarahay marka aragga iyo mushaahadada unbaa annaga bisha xaggeeda ku ogaanaynaayo xisaab iyo kitaabo iyo qoraal midnaba ma ictimaadayna ma cuskanayna wey ashahru bishu haakada wahaakada bay noqotaa yacni wuxuu la jeedaa maratan tiscata waishriina saddex jeer buu intuu saa isku saaray marmarkii tobnaad markii saddexaad ayuu suurka laabay sagaal labaatan wa maratan mara alaaiina saddex jeer buu farihii oo tobankii farood ba isa saaray saddex jeer marka mara waxaa weeyaan haakada wahaakada wahaakada oo dhammaystiran marna waa haakada haakada laba jeer iyo marka saddexaad oo suuka la laabay sagaal iyo labaatana labadaba way noqotaa maxaa lagu ogaanayaa sagaal iyo labaatanka bisha inay ku dhammaatay waxaa lagu ogaan biru'ya arag haddii araggii ay suuroobi weyda sagaal labaatanaadkii ikmaalu shahri halaaثiin soddonkii in loo dhammaystiro ayaa ayadana lagu ogaana in bishii ay dhammaatay marka nabiga alay slam suumuu liru'yati buu yidhi ee ma dhihin sanuu ahlalxisaabi wاlfalak weydiya muuna dhihin nabig alay slam markuu fain uma iyo fain abiy labadaa soo maray in ubiya iyo in ama haddii la daboolo fasaluu ahla اxisaab ma dhihin ee wuxuu yidhi faakmiluu shahra ثalaaثiin soddonkii u dhammaystira baabu laa yutaqadamu ramadaanu bisha ramadaan soonka ramadaanka laga hormarin mahayo bisowmi yowmin maalin soonkeed walaa yowmayni laba maalmood laga hormarin mahayo in maalinta ka horaysa iyo laba maalmoodoo ka horraysa aad sii soonto adoon caado iyo wardi lahayn wardi kaa ah ku socotana aan jirin ayaa la diidan yahay qaala xadaanaa muslim ibnu ibrahim qaala xadaanaa hishaam ibn abi cabdillahi distiwaayi qaala xadaanaa yaxya ibn abi kahiir alyamani can abi salamata الzuhri can abi hurayraa radi allahu canhu can nabi sal slm qaal laa yataqadamana axadukum ramadaana axadkiin ramadaan yuuna ka hormarin bisowmin soom uu kala hormarin bisowmi yowmin maalin la soomay aw mase yowmayn laba maalmood soonkood ilaa yani calaa wajhi ixtiyaat uu qofku leeyahay waan taxadari oo intuu ramadaanka idhaafi lahaa yaan maalinta ka horraysa iska sii soomi taa lama ogolo ilaa an yakuuna waxaa la ogol yahay inuu ahaada rajulu nin mooyeene kaana yasuumu sawmahu soomkiisi wardiga ahaa isniintii iyo khamiistuu soomaa maalan markaas waxaa ku hagaagtay maalintii ka horraysay ramadaankii iyo khamiis ku hagaagtay ama isniin baa ku hagaagtay falyasum dalika alyowm maalinta ha soomo dhibaato ma waa soomi karaa laakiin haddii uunan caadadaas lahayn inuu lilixtiyaa iyo yidhaahdo bishii ramadaan baa soo dhow waa iska sii soomayaa taas ayaan la ogolan lama ogolo ma banaana laakiin shacbaan inteeda hore inteeda hore maalmahaas u dambeeya ay sii dhammaanayso unbaa la diiday inaad soontee haddaad shacbaan iska soo soonto waxba dhibaataa mala caaisha xadiidkeedii waa ka ed radi allahu canha nabiga calayh salaam wuxuu waxaa ugu badnaa kaana yasuumu shacbaan ilaa qaliilan riwaayo kale kullahu kullowdaas waxa lagu xumbaaray wax yar mooyaane shacbaan nabiga waa soomi jiray sala allahu aleh waali wasalam lakiin awalku ka soo bilaabi jiray walidaalika caaisha radi allahu canha soonka qadaha ee lagu leeyahay bishaasi mxuu ahaa bisha shacbaan ee nabigu in badan soomayay soomi jirtay oo qadaha ay la imaan jirtay maalinta u dambaysay iyo ramadaanka uu soo dhow yahay tana la diiday si ayna labadii faradkii iyo sunadii iskugu dhicin ama ixtiyaadkaasi qofka asagaa uu la imaanayo bidca una oola imaanin shareecadu ila ramadaanun baa lagu amray oo lagu yiri bisha ramadaan baa waajib kuwa ah. baabu qowl اllahi jala dikruhu ilahay qowlkiisa ku saabsanya uu yidhi uxila lakum lowlata siyaami rafahu ilaa nisaa'ikum habeenka ramadaanka bisha bisha soonkaa habeenkiisa waa xalaal bay inay tahay alrafathu ilaa nisaa'ikum haweenkiina inaad la macaamishaan oo jimaacdaan oo huna libaasun lakum wa antum libaasun lahuna saasuu ilahi subxana wa tacala dhar bayna yihin idinka dhar ba u tihiin yani waad isku asturan tihiin tacafufka iyo dhowrsanaanshaha iyo sida aad cuyuubtiina iyo ceebihiina iskugu qarsoon tahay sida dharkaasoo kale waa nicmada ilahay rsiiyey calima allahu anakum kuntum takhtaanuuna anfusakum ilahay wuxuu ogaya subxaana wa tacala inaad naftiina khiyaamaysaan oo qaar ka mid a ah haweenkii ka sabri waayey oo ku dhacay cumar bn khadaab radi allahu canhu qisadiisiaa jirtay fataaba calaykum alla waa inaga toobada aqbalay wacafa cankum ah, habeenkii ramadaanka yani qaarkood saxaabada nabiga ka mida ah alayh salaatu wasalaam haweenkoodii habeenkii ramadaanka oo markii hore ramadaanka wuxuu aan jiray qofka haddiiba habeen la gaaro oo uu qofku saaxdo oo hurdaba uu la imaado cunto iyo cabid iyo jimaaci o dhan xaaraan bay ka aheyd riwaayooyinka qaarkood waxay tilmaamaan haddii cishaba uu soo tukado waxaasoo dhan waxay mamnuuc bay ka ahayd looma ogoleen markaasaa qaar saxaabada ka mida ah ay gaajo la dhaceen markay hurdintay hurdoodeen sida xadidka soo socda qaar ka midana haweenkoodii bay ku dhaceen labadiiba marka waa la cafiyey oo waxaa la yidhaha haweenkiinana ugala ugalmooda cuntadiina fakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayr iska wadaa la yidhi faalaana baashiruuhuna wabtaquu ma kataba allahu lakum wakuluu washrabuu ayaddan waa soo socotaa oo iyadana isla ayaddaasi ku jirtaa laakiin laba waxay leedahay sababu nuzuul midna haweenkii buu ku saabsanaa midna cuntadii buu ku saabsanaa xadaثna cubayd الlahi بn muسى عan isrاaيil ibn yunus عan abi isxaaq الsamيci عan اlbarا radي الlahu canهu qaal kaana asxaabu muxamadi salى الlahu عalيه wali waslm saxaabada nabiga waxay ahaayeen ida kaana الrajulu saaئman hadduu ninku sooman yahay maalintii oo fa xadara alifdaaru afurkii uu soo xaadiro oo fa naama uu saaxdo qabla an yuftira intuunan afurin buu iska saaxday lam yaakul ma cuni jirin leylatahu habeenkiisaasi walaa yowmahu maalintii ka dambaysa oo hadda soon ah ayuu kusii dari jiray xataa yumsiha ilaa uu gabalka uga dhaco maalintaa dambe kolba hadduuba saaxdaba isagoo weli afurin khalaas afur waa ka tegey habeenkaa waa haysanayaa soonkii hore kasii bilaabay maalinta dambana sidaasay ahaan jireen wa ina qays ibnu sirma ninkaas saxaabiga la yihahda qays ibnu sirma qaarkood waa cagsinayaan sirma ibnu qays alansaariya kaana wuxuu ahaa saa'iman mid sooman waa soomana falamaa xadara aliftaaru afurkii markuu soo xaadiray ataa imra'atahu xaaskiisiibuu u yimid gurigiibuu yimid faqaala lahaa wuxuu ku yidhi a cindaki cunto ma haysaa afura qaalat waxay tihi laa maya wax jaahis oo diyaara ma hayo halo timir u waday markaas wuxuu yidhi timirtan axraqat badni calooshayday gubtaye orod igu soo bedel xoogo cuntaa igu soo bedel marka way ka gaarsiin weyday waxay tihi laa walaakin anطaliqu haddaan tegi faطlubu laka hadda wax kuu soo raaraadinoo afur kuu diyaarin wa kaana wuxuu ahaa saxaabiga qays ah yowmahu maalintiisaasi yacmalu kii shaqeeya beertu ka shaqeynayo falaax buu ahaa beertu ka shaqeynayay iyo beertiisii nin aad u daalanoo beer maanta hor ka shaqeynaya buu ahaa markaasaa faqalabatu caynaahu labada indhood baa ka qaalib noqday inta islaanta wax kuma maqnayd ayuu saa u yar jimicsadoo gab waa fasaxdaybu hurdadaana waxay burinaysaa afurkii fajaءatuu imra'atuhu islaantiisibaa timidoo wax soo yablibtay oo wax keentay falamaa ra'atu markay aragta isagoo kuurin oo hurda qaalad waxay tihi khaybatan laka walla waad hoogtay bay tihi ah, waad hoogtay khaybatan laka ah, waad hoogtay ayay ka dhigan tahay falama intasafa nahaar marka waa iska soomay de habeenkaas afka waxma saarin maalintii dambu sii soomay maalin horena waa sii sooman oo ka horraysay falama intasafa nahaaru markii maalintii bartankeeda la gaaray uushiya caleyh walamyir daboolo gaajo darteed buu la diiray oo la dhacay fadukira dalika linabiyi sala اlah alay wasalam warkiibaa nabiga loo sheegay waxaa hi ninkii qaysaa ah, warkaasaa qabsaday fanazlat waxaa soo degtay hadihi alaayatu aayadan uxiila lakum leylata siyaami rafatu ilaa nisaa'ikum haweenkiina waa inay xalaal fafarixuu faraxan shadiidan aad bay farxeen oo faraxa muxuu yahay haddiiba haweenkiiba loo ogolaaday cuntadana min baabi awla ay ka qaateen iyo ma ahe ayadan ayadan tartimadeediba tana way wada socotaa fafaruxu farxa shadiidan markii aayadda ay dhammaatay oo haweenkeeda loo ogolaaday cuntadiina loo ogolaaday faraxa markaasu yimid wanazalad waxaa soo degtay wakuluu washarabuu qaarna waxay madaga kala socotay waxilla lakum min siyaam arafad waxay mafhuum ayay ka qaateen haddii haweenkiiba loo ogolaaday cuntadiina loo ogolaaday wakuluu washrabuuna manduuq bay noqotay oo way ku dhawaaqday wakuluu cuna oo washrabuu cabda xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswadi min alfajr ilaa uu midabka cad iyo midabka madow ay kala baxaan oo waagi uu dilaaco waagi uu dilaaco cuntada iyo cabidda iska wada reerkiinna waa inii bannaan yahay haweenkiina xaaskiina baabu wuxuu ku saabsan yahay qowlillaahi tacaala yani maraaxishii uu soonka soo maray bay ka mid tahay ee tadarujkaan soo shaaray qayb ka mida weeyaan in marka hore cashuuro ay ahayd waajib kadibna ramadaan uu waajib noqday kadib ramadaanka laftirkiisii qofkii rabo iska afuri karay oo wax uu quudin karay masaakiinta inuu soomo ay u fadli badneed kadib waxaa la yidhi faman shahida minkum ishara falyasum waajib uu noqday waajib ha noqdee waxaa afka ninkii ninka wax cuni waaya oo asagoon weli afurin hurdo ay la tagtaa asagana dhibkaasaa qabsan jiray <clears throat> waa laga fududeeyey sidaan hadda ku sugannahay baabu qowli اllaahi tacaala wkuluu cuna washrabuu caba xata yatabayana lakum alkhayd abyad min alkhayd aswadi min alfajri uma atimu siyaama ila leyl soomkaana dhammaystira saad fajarka oga soo bilowdeen afhaysashada ila leyl ilaa habeenkii laga gaaro ilaa habeenkii laga gaaro habeenkii uu qoraxda ay ka dhacdo wey fiihi can اbarا can النabi salى الlaه alيه slam xadيث bara بn caazib laga wariyey qala xadaثna xajاaج بن minhaal qala xadaثna hushaym بن bashيir qala akhbaranii xuseyn بن cabdالرaحman can الshacbiyi can cadiy bn xaatim radي الlahu canhu qaal cadi bn xaatim wuxuu yidhi aطaayi saxaabigii qiimaha badnaa ee xagga deeqsinimada aad loogu sheegi jiray isaga aabihiiba lamaa naزlat markay soo degtay xatىa yatabayana lakum اlkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi aayadda markay soo degtay intaas cuntadiina iyo cabidiina iska wata ilaa ay kala baxaan mareegta ama xadhiga ama liilanka cad iyo midka madow ay kala baxaan min alfajridii lagu cadaynayo waxaa loola jeedo cadida iyo madowga min alfajridiina way dib bay u dhacday oo ma soo degin marka hore iska cuna xataa yatabayan lakum alkhayd alabyu min alkhayd alaswad asalkuna waxaa weeyaan alfaadda marka laga hadlaayo xaqaa'iqda iyo mastucmila calayhi asal ahaan in lagu socodsiiyo weeyaan ilaa ay timaado wax qariino oo min alxaqiiqati ila almacna alaakhar u ilaa la helo marka kaydkaas asal waxaa loo yaqaana dee xarigaa iyo muxuu ahaa duntaa iyo waxaana khayd loo yaqaanaa khayd abyad iyo khayd wasad uu u qaybsamaa sidii marka asalkaa ku socodsiiyeen wuxuu leeya marka camadtu waxaan u qastay ilaa ciqaalin aswada dabar madow iyo wa ilaa aalin dabar o ciqaalin dabar abyado cad ciqaal aswad dabar madow iyo ciqaal abyad mid cad ayaan qaatay buu yidhi labada dabar laba xarig markaasaan fajacaltuhumaa waxaan labadoodii yeelay taxta wisaadati barkintaan ku seexanaya hoosteeda fajacaltu waxaan gudagelay anduru fi leyl inaan habeenkii hadda saa u fiirin guribuu ku jiraa baashi halkadha hoosta ka geliyey markaasuu dena saa u fiirini falaa yastabiinu lii ima caddaanaysa buu leh oo ii kala caddaan waayeen kii caddaaya kii madoobaa habeen baa la joogaa guriga waa ku dhex jiraa markaasaan faqadawtu intaana cuntadu iska sii wadaa ilaahay ka caddaadeen waagi baa deena qoraxdii baa soo baxay faqadawtu calaa rasuuli nabiga calayhi salaatu wasalaam baan ku soo kallahay oo fadakartu lahu u sheegay daalika waxa ay qabsaday xataa yatabayan lakum alkhaydu min alkhayd alasud baa waan ii kala caddaan waayeen waase faqaala nabigu wuxuu yidhi inamaa daalika waxaa loo wado waxaa weeye sawaadulleyli habeenka madowgiisi iyo wa bayaadulnahaari maalinta caddideeda khaydka ama xarigga madow habeenkii baa laga wadaa xarigga cadna maalintii iyo iftiinkeeda waagii baa laga hadlayaa markuu waaga beriyo oo iftiinkii habeenkii mjeeda habeenkii mugdigiisina u baxo iftiinkii maalintana ay soo cadaato waagii baa beriyey marka cuntada joojiya laga wadaa min alfajrina baa lagu bayaamiyo loo cadeeyey marka dambe nabiga alayh isalaatu wasalaam waa la yarkaftamay oo wuxuu yihi inaka lacariid اlqafa ma khayd اlabyad iyo khayd اlaswad baad barkinta hoosta ka gelis saasuu yihi khayd اlabyad iyo khayd اlaswad oo waagii habeenkii iyo iftiinkii maalintahaa labadood intaad qaaday miyaad barkinta hoosta ka gelisa qadaadkaada daw aad bu u ballaaran yahay barkinta qarinaysa khayd اlabyad iyo khayd اlaswad qofka ku saaxanayana waa sii madaxweye saasuu leh inaka lacariid اlqafa xooga marka waa la yar kaftamay rasuulka alayh الsalaam si kala wax u fahantay wey xadaana saciid bin abi maryam qaal xadaana ibni abi xaazim can abihi can sahl bn sacd xaa waxadaanii saciid bin abi maryam qaal xadaana abu qasaan maxamed ibn muطarifin qaala xadaanii abu xaazim salama ibnu dinaar can sahl bn sacdin isaacidiyi radi allahu canhu qaala unzilad waxaa la soo dejiyey wa kuluu washrabuu cuna oo caba xataa yatabayana lakum alkhayd labyadu min alkhayd alaswad ilaa ay kala caddaadaan midowgii habeenkii iyo iftiinkii maalinta waagi walam yanzil ma soo degin min alfajri min alfajrigaasa caddaynaysa oo bayaaminaysa oo waxaa laleeyahy ha kala caddaato waa fajirkii hayna caddaada laga wadaa waaga baryo fa kaana rijaalu rag bay waxay ahaayeen taa hore wuxuu ahaa saxaabigii cadi bnu xaatim saxaabo kalena isagana way lamid bay ahaayeen fa kaana rijaalu idaa araaduu sawma <clears throat> markay soon doonaan rabada axadu midkood wuxuu dabri jiray xidhi jiray fii rijli lugtiisa alkhayط alabyada xarig cad walkhayط alaswad iyo xarig madow ayuu labada loood iska xidhaya ama hal lagu xidhaya walow kaana cadina barkintaas gelin jir walam yazal kama zuulin yaakulu inuu iska cuno qofki xataa yatabayana lahu ilaa u caddaado ru'yatuhumaa aragtidooda ilaa labada ka kala arko oo iftiinkii midka caddaa iyo kii midooba uu kala sawaro faanzala allahu ilahay baa soo dejiyey bacdu kadib min alfajri yatabayanadaasi ku tacalluqdaa uu ka caddaado facalimuu waxay ogaadeen anahu inamaa yacni inuu la jeeda alle alleyla wanahaar alabyad walaswad waxaa loola jeeda habeenkiiyo maalintii ayaa loo wadaa ee ma aha laba xarig inaa isku xidho marka waxaa arkaysaa saxaabada nabiga ayagoo caraba inay mararka qaarna alfaada qaar ay ishkaal uu ka geli jiray oo ay macnahooda u baahan jireen in loo kala caddeeyo oo loo fasiro qofkii marka cajamka maxaad u malaynaysaa inuu yidhaahdo waan iska akhrisanayaa isagoo wax maarata u fasira bu usan jirin akhdaar fara badan buu ku dhacayaayoo waxaa dhici karta wuxuu khaldaa inay ka badanta wuxuu saxay baabu qowli nabiyi sala allahu alayh waali wasalam nabiga qowlkiisii laa yamnacanakum min suxuurikum haddii suxuur iyo saxuur baa kala jirta suxuur haddii la yihahdo waa ficilkii saxuur haddii la dacaamka weeyaan waa sida wudu iyo wadu oo kale laa yamnacanakum yuu inaga reebin min saxuurikum min akli saxuurikum suxuurtiina cunideeda aadaanu bilaal bilaal aadaankiisa markaad maqashaan suxuurtaa ka boodina oo waagi baa berya ha u malaynina xadaثna cubaydالlah cubayd bn ismaaciili can abi usaamata can cubaydالlaahi can naafic can ibni cumara wاlqaasim bn muxamedi u fiirso can naafic markuu ku yidhi can ibni cumar ayuu wuxuu ku yidhi wlqaasim binu muxamedin can caaisha marka ninka la yidhaahdo abi usaama ayaa laba riwaayalahoo mara cubaydullaahi naafic ibnu cumar buu ku dhammaaday mara qaasim binu muxamed can caaisha radi allahu canhuma marka xadiidkii hore wuxuu yeeshay dhinacna mutaabacaad dhinacna shaahid laba saxaabi cabdullahi binu cumar iyo umulmuminiin caaisha ayaa warinaya qaalabaa ku jirta marka waxay dhaheen qaala rasuulu lah sal l slm wuxuu yidhi ana bilaala bilaal kaana yuadinu bileil oo qaala waxay dhaheen ina bilaala bilaal kaana yuadinu bileil habeen buu aadaami jiray oo aadaamaa faqaala rasuulu lah sal slam baa wuxuu yidhi kuluu cuna washarabuu cabba xataa yuadina ilah ka aadaam ibnu maktuum ibnu umi maktuum cabdullahina waa la dhaha camarna waa la dhahay saxaabigaasi marka waxaad garanaysaa horta laba muaadin in masaajid uu yeelan karo yaa laga qaadan talabaadna aadaanka hore salaada subax qabla alfajri inuu dhacayo intuun waaga babaryinba inuu dhici laakiin uuna aad oga fogaanaynin aadaanka dambe aad ogama fogaanayo xikmada loo jideeyana waxaa weeyaan midka salaatuleelka u taagan inuu salaatuleelkiis soo gaabiyo oo witirkiis intuu tukado uu suxuurtiisa usoo laabto ka hurdana inuu kaco ba witirka ka gaadho xikmadaasaa loogu talagalay oo salaaddiis wax isku diyaariyo marka ibnu maktuub radi allaahu canhu asagu markuu waaga beryo oo dadka indhahale ay arkaan dhaha waagu waa beryo asbaxta asbaxta ayuu aadaami jiray ama bilaal radia allahu canhu asagu aadaankiisa qabla uluuci ilfajri buu ahaan jiray aadaanka bilaal marka waa la suxuuran karaa oo suxuurtaa bannaan salaadana waa xaaraam oo salaada subax iyo faradkii lama tukan karo soonna lama gaadhinoo waagi ma beryin ama ibnu maktuum salaaddii subax iyo soonkii iyo arrimahaasaa bilowday suxuurna waktigeeda waa dhammaaday saasay labada aadaan marka kale yihiin labadaa aadaam markaa waana isku dhowaadeen sida soo socota fainahu laa yuadinu ma aadaama ibnu maktuum xataa yaطluca alfajru ilaa waaga u ka dilaaco weliba laga yidhaahdo waagi waa kuu baryey loo sheego qaala alqaasim wuxuu yidhi nusakhda qaar baan qoraynin qaasim ibnu muxamed walam yakun ma ahayn bayna aadaanihimaa bilaal iyo ibnu ummi maktuumkaasi labadooda aadaan wax kale ooma dhexaynin ilaa an yarqaa daakar inuu fuulo meeshii la fuulayo lagu aadaamaya kore wayanzilu uu soo dega hadaakana intaa baa udhexaysa oo markuu bilaal aadaamo waa soo degayaa aadaanka kalaa bilowda xilligiisi waa la gaaray ibnu maktuubna waa fuulaya sidaasa daahirka xadiidka ayaad ka fahmaysaa laakiinse sida riwaayo kala cadaysa bilaal bn abi rabax radia allahu canhu wa markuu aadaamaba haddana ibnu maktuub ma aadaami jir markaa isku waktiba bay noqonayaane waxaa loo jeeda bilaal markuu aadaamo halkii uu saaraa islaan reer ansaareeda gurigeeda ayuu korka ka furi jiray markaasuu deena fiirin jiray waagii inuu dilaacay iyo beryey buu fiirin jiray halkaasuu ka wardinayaa markaasuu soo degay markuu waktigii la gaaro aadankii ibnu maktuuba waxaa le wati adi waa la jooga hadda aadaan markaasuu aadaamaya marka soo degidda uu soo degaaya macnaha markuu aadaamay meehee aadaanka kadib waxoogow sii baaqi ahaa markuu soo degaayana aadaankii dambaa la gaaray ibnu maktuum dowrkiisaa bilowday marka waa sidaa lakiin hadda daahirka waxaad moonaysaa inuu ibnu maktuum markuu aadaamaba ninkana waxaan ujeeda bilad markuu adaamam iyo maktuubna inu adaami baabu tacjiili saxuuri suxuurta in la dedejiyo tacjiil asuxuur sidaasaa ii qoran waana nuskadan waa waxaa laga fiican tiina kala ka fiican caynina taasuu raacay taakhiiru suxuur macnahaana sidaasa saxa in waxaa la dedejinaya muxuu yahay waa ifdaarka afurka wey amaa suxuurta dib baa loo dhigaya laakiin lafdigan laftirkiisa ee tacjiilu suxuurida ah xadiidka waa laga fahmi karaa oo macnuu yeelan karaayo haddii aad suxuurta dib u dhigtay oo wakhtigiioo siiba dhammaanaya marka horeba aad suxuuratay oo sunnada ay sidaa tahay afdalka sida fiican ay sidaa tahay ha ku daahin suxuurta waagii baa baryaaye dirbadda deji oo tacjiilu suxuuri ee tacjiilu akli suxuuri wakhtigii baa sii dhammaanaye tanaa waa lagu ta'wiiliyey laakiin nusakdaana way jirtaayoo taakhiiri suxuur in la yidhaahdo oo xagga zamanka iyo wakhtiga laga hadlaya tanna waxa wey agga akliga iyo iyo mxuu ahaa mumaarasada iyo samaynta qaala xadaثana mxamed ibn cubaydiلlah abu haabit اlmadani qaala xadaثana cabdالcaزيiز bn abi xaazim can abihi abi xaazimin can sahl bn sacdi radي الlahu canhu qaal wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa atasaxaru kii suxuurta fii ahlii ehelkayga iyo reerkaygan ku suxuuran jiray uma ka bacdi yan takunu waxaa ahaan jirtay waxaa xasili jirtay watii taamadeed surcatii inaan degdegaa dhici jirtay an udrika bi an udrika inaan hareelo darteed asujuuda salaada maca rasuuli lahi sala allah aleh wasalam ka gaadh saa markaan u suxuurta ciddayda ku suxuurtaba isla markaaba waan soo boodi jiray saa salaada oga gaadho sujuudda waxaa loo wadaa salaada ama tasmiyat albacd wa iraadat alkuli weeyaan lanna sujuuda waa afdal xaalaatu salaad salaadda xaaladeeda sujuudda ugu fadli badan waa lagu magacaabaa marka sujuud asajda markaas tan wuxuu ku tusayaa inuu suxuurta wakhtigeeda dib u dhigay markuu suxuurtana dirba uu u dhaqsaday masaajijka siuu maarata oga gaaro salaada marka tacjiil suxuurta macnaha waa lagu taawiilin karaa in haddii waktigiiba uu sii gaabsi ahaa oo waktigauba aakhir u ahaa aad baashaal iyo meel istaag iyo waxaad sii geline suxuurtaad ku bilow dibba ad dhaqsato taakhiiru suxuurna waxa weeyaan in suxuurta dib loo dhigo afdal wey way fiican tahay sababtuna waxaa weeyaan de suxuurtu maalintaasaa la rabaa in lagu xoogaysto haddaad fiidka horeba iska cunto oo aad suxuuran weydo waaga wuxuu ku bari adoo calooshaadi iyo culayskaadiba uu yaraaday maalintaa gaashaa ku qabanaysa cibaadadaad u xoogaysan laheedna waad ka daciifaysaa marka suxuurta dib u dhigo aakhirka markuu waaga soo dhow yahay aad iska suxuuro adigoo wadaxa waagaa ku baryo <coughs> baabu kam qadri kam baabu qadri kam meeqaa bayna suxuuri suxuurta iyo wa salaatilfajr udhexaysa suxuurta iyo salaada subax intee fiican ina udhexayso waa intii saxaabada ay soo guuriyeen yan aad in hoos dib loogu dhigo oo yani aakhirka xadaثana muslim bn ibrahim alfarahidi qaala xadaثana hishaam qaala xadaثana qataada can anasin can zayd bn haabiti radi allahu canhu qaal tasaxarna maca nabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka anagoo maciisa ayaan suxuuranay waa ata'adub maca rasuuli الlah nabigu ka edebsanaya tasaxarnaa tasaxarnaa naxnu rasuul lahi muna dhihin aniga iyo rasuulka ana wa rasuul lahi muna dhihin ee maca buu yidhi macada waxay keentaa tabiciya yani nabigaan raacsanayn oon la soconay taabic u ahayn lannahu haddii warasulla la yihahdo mutlaqujamci bay noqon marka tasaxarna waan suxuuranay maca nabiy annagoo nabiga ma ciiseah oo ku raacsanoo daba soconna ayaan la suxuuranay uma qaama ila sala markuu suxuurtayba nabigu salaadiibu u kacay salaadii subax qultu waxaan idhi buu leeyahay anas binu maalik zayd buu weydiinayaa kam kaana meeqaa u dhexaysay bayna alaadaani wasaxuur suxuurta iyo aadaanka intay udhexaysay qaala qadru khamsiina aaya konton aayadood qadarkood konton aayadood lama sheegin ma aayado dhaadheerba ma aayado gaagaabanba ma dhexdhexaadba qofka akrinaya qaariga ah ma qof taani iyo tartiil iyo tartiib u wadaa ma qof didinaya ma ku dhexdhexaad u socdaa laakiin qawaacidda waxay tahay masaaisha noocan oo kalea ah, markii sidan oo kale la yidhaahdo wasadka lagu binaya wasadka ayaa lagu binaya marka konton aayadood oo dhexdhexaada ah, dheereen gaabneen iyo qira'a dhexdhexaada intaa in la akriyo toban daqiiqo shan iyo toban daqiiqo meelahaasoo kale markii saa loo suxuurtaba intaa kadibba waagii baa beriyey ah, waagii baa beriyey marka aad bay u daahin jireen baabun wuxuu ku saabsan yahay barakati saxuuri suxuurtu barakada ay leedahay waa barako waa sunno min hayri iijaabin se waajib ma aha markii barako lagu yidhaahdo inaad waajib u fahanto ma ahee oo qofka ka taga inuu dembi ka soo gaari loo maleeyo ma ahee waajib ma aha waa bukhaari soo maarti fiqihiisa min hayri iijaab inaynan waajibahayn maxaa tusaaya amar baa yimi tasaxaruu baa soo arortay amar weeye inaan waajib ahayn maxaa tusaya oo waajibka ka leexiyey wuxuu leeyay lianna nabiya sala allah alay waslam nabiga iyo wa asxaabtiisa waasaluu way xiriiriyeen oo intay soomeen ayay habeenkii haddana kusii dareen suxuur lama sheegin walam yudkar isaxuur saxuur lama sheegin waa ka tageen ka tegiddaa nabiga uu ka tegay calayh salaatu wasalaam baa waxay tusaysaa tasaxaruu amarkaasi inuunan lilwujuub uunan ahayn ee linadbiyati wlistixbaar inay tahay saarifku marka waa xadiikaas kaasaa sarfiyey saarifku waa sidaas marka halkan waxaad ka fahmaysaa inuu musanifka uu cileeyo oo lanna nabiga yihahdo waxaa keeni dee asalka wuxuu yahay amarku waajib uu faa'ideeyaa waajibkaasi uu faa'iideynayana lagama leexanayo ilaa la helo wax ka leexiyo marka wixii leexinayana waa xadiidkan oo nabiga calayh salaam wisaalkiisa wey wisaalku macnihiisuna waxaa weeyaan habeenka inaan afka waxa saarin oo minhu suxuur baa ka mid ah inaan suxuranin xadaanaa muusa bin ismaaciil tabudaki qaala xadaثana juwayriya ibnu asma can naaficin mawla bni cumara can cabdillaahi radia allahu canhu ana nabiya sala اlah alay slam waasala waa xiriiriyey waasala macnaheed waxaa weeyaan maalintoo la soomanaa in la afuro soo lama rabin lama afurin suxuurtiina lama suxuuranin maalinta kale lagu soo xejisiiyey fawaasala الnaas dadkiina waa xiriiriyeen anaga waan kugu dayanayna bay dhn saxaabadu annaga waan xiriirinayna fashaqa calayhim nabigana wuxuu war anoo kale ma tihiin iska afura markaasay soomeen waxay dhan ku dayanayna oo amarkaa nabigu uu leeyahay iska daaya waxay u fahmeen am inuu yahay ishfaaq dhimrin ayaga u dhimrinayo oo oga ba'ayo xanuunka ee aynan ahayn inay nabiga hadalkiisa qaataan waajib inayna ku ahayn saasay u maleeyeen markaas iska soomeen fashaqa calayhim markaasuu dhibay fanahaahu waa ka reebay markii dambe qaaluu waxay dhaheen innaka tuwaasil nabi alla wadba waad xiriirinaysaae qaala wuxuu nabigu yidhi lastu ka hayatikum idinka hayadiin oo kale miihi inii anigu adallu waxaan ahaani udcamu mid la quudiya wa usqaa mid la waraabiye adal waxaan ahaan asbixu waxaan ahaan waa bariisani anoo cunto la isiyaad moodo ama in sharaab la isiyaad moodo taasuu nabiga sala allah alay wasalam uu yidhi marka halkan waxyaalaha waxaa weeyaan laga fahmo marka la leeyahay khasaa'isu rasuulillahi mihaal u keen waxyaalaha nabiga khaaska khasaa'istiisaa ama khaaska ku ahaa alwisaal baa ka mida maxaa yeele saxaabada nabiga alay slam waa ka reebaya asagana waa samaynaya waana ka reebaya yagina asagana waa samaynaya nabiga alayh isalaatu wasalaam marka maalinta hore way soomeen siddeed iyo labaatan bisha markay marayso yay nabiga alay slam wisaal la bilaabeen sagaal iyo labaatankiina way la wadeen habeenkii soddonaad bay bishii bilatay habeenkii soddonaad ayay bishii bilatay shawaal markaasuu nabiga alay slam wuxuu yihi low ta'ahara la hadday sii daahi laheed waa idin ziyaadin lahaa kalmunakiri calayhim ah, sidii asagoo ku ciqaabaya ku canaananaya ku tacsiiraya ayuu hadalkan u yihi sala allahu alيh waalih wasalam marka hadalkan inii adalu uطcamu wausqa cuntaa laysiiyaa waan la waraabiyaa tawiilkeediiy macnaheeda culammadu isku khilkhilaafeen qaar waxay yidhaahdeen jannadaa nabiga cunto looga keenaya haddii nabiga jannada cunto looga keeno ma aha mid sooman marka ma soomana ma waasil ma aha habeenkii haddii cunto loo keenay wuu afuray ah, ama jannaha looga keenay ama adduun looga keenay afur marka inii waasil marka inaka tuwaasil markay dhaheen inii lastu uwaasil buu dhihi lahaa ma xiriirinaya cuntaaba laysiiyaa ee wuxuu ka hadlaya nabiga calayh salaam xagga quwada awood buu ilahay siinaaya subxaana wa tacaala jaceelka uu cibaadada u qabo wayna dhacdaa shay markaad aad u jeceshahay hadda kitaab baad aad u daalacanaysaa oo kugu socda oo aad iyo aad ugu farxsan tahay oo macnihiisii aad aad tadaburaysaa shaah baa lagu soo dhigi quraac baa lagu soo dhigi cuntaa lagu soo dhigi waad iska halmaamay gaajaba kuma qabanayso ayadoo angegtaa laga yaga mesha ku aragto shahba kaa qaboobay baad arkaysaa waskaga tegaysaa way dhacdaa soo ma marka nabiga calayh salaatu wasalaam daacada iyo cibaadadaasi maxabada iyo jeceelka u qabaya muraaqabat ullahi subxaana wa tacala iyo macaanka iyo dowqaas ayaa wuxuu keenayaa heer u gaajo iyo oon midna uuna dareeminba saasaa ugu fiican in u fasiro saxaabada nabiga calayh salaatu wasalaam qaarkood cabdullahi binu zubayr asaga wuxuu u qaatay inay iska bannaan tahay wisaalka walidaalika xataa waxaa soo arooriyaan toddoba maalmood inuu isku xiriiriyey marka waa laga yaaba in la qariibsada haddee toddoba maalmood yaa cunto iyo cabid la'aan noqon kara halkaa waa gaaray waa la soo arooriya xadaana aadam bin abi iyaas qaala xadaana shacb binu xajaaj qaala xadaana cabdulcaziiz binu suhayb qaala samictu anas binu malikin radi allahu canhu qaala qaala nabiyu sal l slm wuxuu yihi tasaxaruu suxuurta amarkaasi waa amru nadbin saarifkana waa soo ogaanay waxaa sarfiyey imaam الbukhaari tarjumadiisa waa ka fahamtay faina fi saxuuri suxuurta waxaa ku sugan barakatu barake faina fi suxuuri barakatan barakaa ku sugan oo barakada maxay tahay barakada suxuurta ku jirta maxay tahay ko barakata itibaaci rasuuli اlahi salى اlه alay wasalam raacitaanka nabiga la raacay waa barako labo taqwiyada iyo xooggaas lagu xoogeysanayo cibaadadana maalintaas si nashaada aad u gudanayso ayadana waxay ka mid tahay barakadii bay kamid tahy saddex mukhaalafatu ahlilkitaab in ahlukitaabka la khilaafo min albaraka bay kamid tahy faslu maa bayna siyaamina wa siyaamu ahlilkitaab aklatu saxr waa soo arortay nabiga alay slam wuxuu yidhi anaga ahlukitaab waxaa noo dhexeeya suxuurta cunideeda ayaa noo dhexeysu nabi sala allah alay wali wasalam yidhi marka barakadaasa ku jirta in markaa xataa wax yar baa walow jurxa soo arortay halka bashaba allaha ka dhige inaad asuxuuru baraka falaa tadacuu walow an yajrac axadakum jurcata min ma biy ukabadaba alla ka dhige wuxuuna afkaas ageliyo waxaa kamida barakada malaaigta ayaa ku salinaysa cala mutasaxiriin ee soo arortay baabun idaa nawaa binahaari sawman hadduu maalintii u niyoodo maalinimo sawman soom u niyoodo soonkii habeennimo ma niyoodin maalinnimu niyooday bal ka warrama waa masale khilaafi ah musanifkan xukunkeeda muna jasminin oo way bannaan tahay ma banaana midna ma dhihin khilaafka culamada isku khilaafsan yihin buuna fiirinayaa culammadu waxay isku hayaan niyada soonka qaarkood waxay leeyihiin waxaa loo kala qaadi soonka aad soomayso waajib iyo sunna loo kala qaadi hadduu soonku waajib yahay ama ramadaan yahay waxaa waajiba oo laga maarmaana inaad niyada habeenkii aad niyooto man lam yubayit siyaama min alleyl falaa siyaama lahu xadiidka xafse iyo keyrkeed ayay deliishanayaan ninkaan habeennimadii aan soonka sii niyoonin oo habeennimadii aan niyoonin soona ma sugnaanin faradka lagu xumbaaray si axaadiista kalena sunada loogu xumbaaroo nabiga calayh salaatu wasalaam intuu yimid isaga oo aan habeenkii waxba soo niyoonin ayuu dhihi jiray cunto mahaysaan maya waan marka waan iska soomayaa halkaasuu niyadii ka bilaabayaa marka hadday farad tahayna in habeenkii niyada lala imaado hadday sunno tahayna afkana aan weli wax saarin maalinnimadii hadday koo qumanato waad iska soomi kartaa bishardi waa inaa wax muftira oo soonka buriya adaan la imaanin qaarkood waxay leeyihiin labadaba farad iyo sunno midkay rabtaa ahaatee maalin waad niyoon kartaa qaar labadaba waad diidan yihiin khilaaf baa ka jira wa qaalat umu darda waxay tidhi kaana abu darda wuxuu ahaa yaquulu kii yidhaahda cindakum dacaam raashin ma haysaan ayuu dhihi jiray subaxdii fain qulnaa haddaan idhahna laa wax ma hayna saaka qaala wuxuu dhihi jiray fainii saa'imun waan soomanahay yowmii haada maanta waan soomanahay la ogaado waa iska soomi jira fainii saa'imun yowmi haada dee sheegidaasna macnaheedu niyadii maaha inuu niyooday maahe niyada qalbiga ku dhacdaaye reerkiisa dee inuu sooman yahay oo cunto kale loo dadayayn oo inuu marka u sheego ama afur iyo loo diyaariya hadhow wa facalahu abu dalxatana waa sameeyey sidaas oo maalinimuu iska niyooday wa abu hurayra wa ibnu cabaas wa xudayfa radia allahu canhum intaba marka aaartaas o dhan buu soo aroriyey xadaثana abu caasim الnabiil الضaxaaq ibn makhlad can yaziida yaziid ibn abi cubayd mawla salma salm bin akwac can salamata bn akwac radia allahu canhu waa meeqa sanadka sanadka meeqa wey hulaaثi soo ma hulaaثiyaadki bukhaari buu ka mid yahay yaa sheegi kara intaa soo maray ya kanaakin shanaada adaa qoray sooma yaadi ya a hadda qortahay ayib jaza alla khayr baara kii shanaad wey ayib marka hulaaثiyaadkii waxaana u badan dariiqana u badan iyo makiy bin ibraahim markuu sheikh اbukhaari yahay lakiin riwaayada salaam bin akwac ku dhammaanaysa ayaa ugu badan aa dhowr iyo toban wey dhowr iyo toban xadii weeyaan salaam akwac xadiidka saddex saxaabin baa ilan warise salaam bin akwac iyo mxuu ahaa anas binu malik iyo saxaabiga cabdullahi bin busri saddexdaas saxaabi yaa hulaaثiyaadka wariya can salamata bn akwac radia allahu canhu ana الnabiya salى اllahu alayh waalih wasalam bacaa rajula nin buu nabigu alayh salaam diray yunaadii fi naas dadka dhex dhawaaqa yowma caashuura maalintii caashuura caashuura waan soo ogaana bisha muxaram tobankeeda wey waa markii u horreysay la farad yeelaayey wey oo nabiga alayh salaam reer madiina uu weydiiyey iyagoo yuhuud sooman yihiin kadib deen amarka uu bixiyey inama in muxuu qoray wuxuu ku dhawaaqayaa ana man kaana ana man akala dheh ninkii wax cunay ama ina man akala inuu dhawaaqaa la amray wuxuu ku dhawaaqay ina man qofkii cunay oo saaka markuu waaga beriya cunto cunay falyutima soonkiisa ha hataam yeelo falyutim waxaa loo wadaya falyumsik riwaayo kale ha afhaysto oo mase falyasum ha soomo tanaaba shakuraawi wman lam yakul ninkaan weli wax cuninna falyakul ha cuno xadiidka marka waxaa loo deliishaday cafwan falaa yakul waman lam yakul ninkaan weli wax cunna falaa yakul inu cun maxaa laga wadaa yan ha soomo hadda niyadii ha bilaabo intaa way marka shaahidka xadiidka wuxuu maalin la joogo oon weli dadkaana wax cunin ayaa hadda niyooda oo soom niyada la yidhi falaa yakul wax cunin oo yani eh, hadda soonka ha bilaabo wey marka soom fi nahaari maalinimo la soomayo sunnadaa lagu xumbaaraya amaa faradka xadiistaa kale weeyaan jamhuurtana sidaa qaarata baabu saa'imi yusbixu junuba qofka sooman oo yusbixu waaga u baryaayo junuban isagoo jinaabo qabo jinaabada waxaan farqi lahayn inay can jimaacin ay kaga dhacday ama can ixtiraam hadduu jinaabo qabo oo reerkiisii buu jimaacay ama ma ixtiraam iyo dhadhab iyo hurda iyo wax saasoo kale soo hurday ka imaatay qofka asaga waagi baa u baryay asagoo weli qabaysanin asagoo weli qabaysanin waagi u baryey soonkiisi ma asaxayaa mise ma asaxayo saxaabada isku khilaftay marka hore lakin khilaafki waa iska dhammaaday inqarada khilaafki waa dhammaaday xadiidkuna sidaasuu ku cad yahay oo noo imaan doona qofkaa asaga ah qofka asaga ah yani soonkiisa waa asaxay wey waxaa lagama qiyaasan karo jimaaca hadduu dhaco nahaar ramadaan iyo habeen hadduu intuu dhaco aan weli laga qabaysano waaga kuu beryo dhisma dhihi karo waa shabaheen laba xugun bay kala qaadan adoo sooman maalintii inaad ku dhacdo kaa way midka mufsidkee wax burinaya laakiin haddii habeenkii ay dhacdo oo qabayskii aad ka daahdo oo waaga kuu beryo soonkaadi waa ku asaxay xadaثana cabdالlah بn maslamata can malik can sumay mawla abi bakr bn cabdiرaحman bn xaari bn hishaam bn mugiira anahu samica aba bakr bn cabdiرaحmaan oo mawlihiisa ayuu wuxuu ka maqlay qaala isagoo yidhi kuntu ana wa abi aniga iyo aabbahay aabihiisna waa cabdiraxmaan binu xaarif binu hishaam ayaan ahayn xiina dakalna markaan u galnay calى caaishata wa umi salma xadaثna abu yaman akhbarana شhucayb can الzuhri qaal akhbaranii abu bakr bn cabdiraحman bn xaarif bn hishaam ana abahu cabdiraحmaan akhbara wuxuu sheegay marwan buu u waramay marwan bn xakam oo markaa madiine madax ka ahaa wuxuu u sheegay ana caaishata caaisha wa umu salma iyo umu salma labada umahaat اlmuminiin weeyaane akhbarataahu inay u warameen cabdiraحmaankan abu bakr wakiil la socday ana rasuula اlahi salى الlaه alيه wasalam kaana yudrikuhu اlfajru fajarka ayaa nabiga alayh الsalaatu wasalaam soo gaari jiray waagaa ku dilaaci jiray wa huwa junuba isagoo jinaabo qabo janaabadaasna xagee kaga imaatay min ahli reerkiis habeenkii ula macaamilay isagoo weli qabaysanin ya waa ku dilaac jiray kadib buu qabaysan jiray uma yaktasilu waa qabaysan jiray wayasuumu waana soomi jiray abu hurara sidaa diidanaa u dhihi jiray haddii janaabada adoon ka qabaysan waaga kugu dilaaco soonkaadi waa buray qadaa lagugu leeyahay buu dhihi jiray waa hore wa qaala marwan baa marka wuxuu yidhi licabdiraxmaan binu xaari cabdiraxmaan binu xaari markuu xadiidka u sheegay oo asma iyo umu salama iyo caaisha uu ka soo wariyey marwan binu xakamo hadda ka hor abu hureyre ay isku qabteen masaladan ayaa wuxuu ku yidhi uqsimu billaah ilaahay baan kugu dhaariye latuqaricana ku garaacdee bihaa qisadan iyo xadiidkan abaa hurayra nusakda qaar waxay qoraa latufzicana ka argagixi oo waxaad ku dul garaacdaa ood u sheegtaa abaa hurayre u sheeg waa isagii qabay haddii janaabada adoo ka qabaysan waayo kuu baryo eh, muxuu ahaa soonkaadii waxba kama jiro saasuu marka hore fadwoon jira fadlaas fadwoon jira asagona fadl buu ka wariyey ibn cabaas fadl ibn cabaas buu ka wariyey fadl ibn cabaas buu ka wariyey marka wuxuu ku daariyey marwaanow marwaan baa dhaarinaya cabdiraxmaanow abu hurayra xadiidkan orad u sheeg isaga warka kale ku fadwoyn jiray wa marwaanu marwaanna yoomaydin maalinta cala madiinati madiinau madax ka yahay oo amiirkii madiine wey marka inuu adeeco oo warka amiirka uu maqlo daacatu waliyulamar bay noqon waxaan macsiyo ahayn inuu adeeco laazim weeye qofka loo dirayana waa abu hurayra oo saxaabigii jaliilka ee qiimaha badnaa wey laguma dhiiran karo markaas xoogowdana xaalad xaraj ah iyo culays buu galay marka cabdiraxmaan amiirkii waa amray weliba waa dhaariyey abu hurayrana kama hortegi karo faqaala abu bakr baa wuxuu leeyahay fakariha dalika cabduraxmaan aabbaha cabdiraxmaan ibnu xaaris ibnu hishaam arrinkii buu yar kohoday seed abu hureyre warkan ugu sheegi kartaa ugu dulwaxayn kartaa ood ugu qasti kartaa waa ka maagmaagay waa xeelxeelaystay uma qudira lanaa buu leh waxaana noo qadaray an najtamica inaan la kulanno abu hurayre bidilxulayfa dilxulayfa unbaa si sudfaa ah, isagoon loo qastin unbaa lagu kulmay wa kaanat liabi hurayra waxaa u sugnayd hunaalika dulxulayfa wuxuu ku lahaa ardun dhul dhul iyo beeruu ku lahaa dulxulayfa waa abi hurayra radia allahu canhu saxaabigaad ogeyd ee gaajo darteed la dhici jiray masaajidka dhexdiisa ee caraabta iyo luqunta kaga istaagi jirtay qof waalan iyo qof suuxdi qaba way ahaan ay jirtay gaajada darteed la dhici jiray waxaa u dambaysay inuu beero waaweyn yeeshay ah, bale madax buu mar noqdayba oo madiina xataa mararka qaar yaa wilaayadeeda loo dhiibi jiray oo looga tegi jiray faqaala cabduraxmaan baa liabi hurayra haddii hadda la kulmay oo isagoon loo qastin lagala kulmay qisadiibu marka iskaga sheegay wuxuu yidhi inii daakirun laka amra amar baan kuu sheegayaa walowlaa marwaanu waa cudurdaarasho wey hadduuna marwaan ah, uunan aqsama i calaya korkeyga hadduuna i dhaarinin amarka igu dhaarininna lam adkurhu laka kuma sheegeen marka waxaa weye ata'adub maca in dadka waaweyn laga edabsado oo laga dhowrsado ayaa laga qaadanayaa marka haddii dhaartaa aynan ahaynna kuuma sheegin waase lay dhaariyey fadakara wuxuu sheegay qowla caaishata wa ummi salama caaishay umu salama inay dhaheen nabiga calayh salaatu wasalaam jinaabo reerkiisaha intay ku dhacdo ayuu deena soonkiisa iska wadan jiray intuu qabaysto abu hureerena fatwadaa mid khilaafsan buu maslada wax khilaafsan buu fatwoon jiray faqaala abu hureyre wuxuu yidhi kadalika xadaanii lfadl ibnu cabaas anigana waxaan iska saaraa fadl ibnu cabaas baan iska saaraa wa huna ummahaatulmu'miniinkaase aclamuka cilmi badan soo maarti umahaat lmuminiin wahuwa nusakda qaar lakin wahunada fiican wa huna umahaat lmuminiin caaisha iyo umu salama hadday warkan yidhaahdeen arrinta waa arrin guryaha ka dhacda oo khaas ah wax ogaan kara haweenka nabiga ahaynna ma jirto ayagaa ka cilmi badanoo fadl ka yaqaana wa qaala hamaam wuxuu yidhi wbn cabdillaahi bn cumar can abi hurayrata ayuu yihi kaana nabiy sala اlah alay slam yaamuru biاlfitr wuxuu amri jiray afur buu amri jiray abu hurayra xadidkii warinaya wاlأwalu xadiidkaa hore yaa asnadu ee aqwaa wa asax sanadan ka xoog badan oo ka asaxsan xagga sanadka midkaa hore oo ah nabiga jinaaba alay sla ku dhacdo isagoon qabaysanin waadin u beri jiray soonkiisana wada jira qaala musanifu baabu lmubaashara lisaa'im qofkii saa'imkaa ee soomanaa oo mubaasharo sameeyey mubaasharadu waxaa weeyaan iltiqaa albasharatayn labada bashar iyo jidh oo istaabta ee asalka loo yaqaana lagadda waxaa loo wadaa duuna aljimac waxaan jimaac ahayn oo tataabasho iyo qublo iyo dhunkasho iyo waxyaaba noocaasoo kala wa qaalat caaisha radia allahu canha waxay tihi yaxrumu calayhi farjuha markii la weydiyo layihi maa yaxrumu rajulu min imraati wahuwa saa'ib isagoo sooman ninka reerkiisa maxaa ka xaaraana yaa waxay tihi yaxrumu calayhi farjuha farjiga ayaa ka xaaraana inta kale waa kala macaamili karaa laakiin farjiga kama gaarayo walidalika ku dhihi jiray guntada nabi sala allah alay slam wenkiisa xadaثna sulayman bn xarbi qaala can shucba can اxakm can ibrahim can aswad can caaisha radi allahu canha qaalat kana الnabiyu salى اllah alيه wasalam wuxuu yuqabilu kii dhunkada wahuwa yubaashiru yubaashiru waana la baashiri jiray waa taataaban jiray wahuwa saaiman isagoo sooman wa kaana nabigu wuxuu ahaa amlakakum ka iniigu hanasho badan liirbihi xaajadiisa xaajadiisa nabiga alayه الsalaam waa ka adkaa waa ilaalin jiray waa xifdin jiray ma taraari jirin naftiisa alayhi الsalaatu wasalaam iyo shaawo ma qaadi jirine naftiisa waa kaadka rasulka sal la alay slam ah, irbihi haddii la yihahdo waa xaaja haddii arbihi la dhaho hamsada la kor dhabana waxay noqonaysaa alcudwi xubintii bay noqon liarbihi cudwigiisa iyo xubintiisa ka ugu mulkin badan oo ugu ilaalin badan bu waa rasulka alay الsalatu wasalaam wa qaala wuxuu yihi qaala ibnu cabaas bukhaari ba wuxuu leeyahy qaala ibnu cabaas ba wuxuu yihi aayaddan soo qat maaaribu waliya fiiha maaaribu ukraa ay xaaja maaarib manaa xaaja lafdigaasi am lakum irbi iyo macaarib iyo waa xaaje qaala daawus wuxuu yihi ulilirba waxaa loola jeedaa eh, eh, mxuu ahaa hayru uliirbadi kuwaan irbada aan u saaxiibka ahaynoo yani waxaa loo jeedaa hayru ulilxaaja alaxmuq midka doqonka laa xaajata lahu fi nisa aan haweenka xaajiya dan ka lahayn wa jaabir binu zayd wuxuu yihi abushacfaa in nadara hadduu fiiriyo reerkiisii isaantiisi oo faamnaa uu minidii ay ka timaado yutimu sawmahu sawmkiisa waa dhamaystiraya marka qaar culamada kamida waxay leeyihiin haddii inkarara nadara hadduu fiirada ku celceliyo ku celceliyo kadib dana saa kaga timaado lakin awala nadara iyo fiirada u horayso maya ah, kama buraay in nadara hadduu fiiriyo awala nadara adi lagu fasiro cinda jumhuur faamnaa yutimu sawmahu lakin wain karara waxay leeyihin qaarkood hadduu ku celceliyo fiirada oo saa uu deena biyihii kusii daayo ama minidii soomkii waa waa ka buraya baabu qubra lisaaimi qofkii soomanaa oo shumin ama dhunkasho iya ka dhacday xadaana mxamed bn muhana alcanasi qaala xadaana yaxya ibnu saciid alqaطaan can hishaam qaala abaranii abi hishaam bn curwa wey akhbaranii abi curwa bn zubayr can caaisha radi allahu anha an nabi sal slm waxadaana cabdullahi bn maslamata can maliki can hishaam can abihi can caaisha radi allahu canha qaalat in kaana rasuulu llahi sala اlah alay wasalam rasuulka ilahi wuxuu ahaa layuqabilu kii dhunkalaama shumiya bacda aswaajihi haweenkiisa qaar kamida ah wahuwa saam isagoo sooman uma daxikad markaasay qosashay caaisha way qosashay radia allahu canha maxaa ka qoslisiiyey waxa laga khajiro inta badan afkaa la soo marinin masale ahaan iyo sharci bay hadda ka gashay xugun sharciga meesha galae haweenku way ka xishoodaan kuma hadlaan arrimahaas oo kale saas darteed yaxya iyo xishood bay la qosashay waa la yidhi waxaase jirta riwaayo kaloo caddaysay oo curwa binu zubayrkan hadda ka warinayo ayaa markay tiri haweenkiisa qaar buu nabiga intuu dhunkada wasaim ayaa wuxuu ku yidhi maa hiya ilaa anti ah, hadal yar qof kale maaha waa adi markaas uma daxakad qosashay taas riwaayadaas caddaysay qaala xadaanaa musadad bn musanadin qaala xadaanaa yaxya can hishaam ibn abi cabdillaahi destiwaayi samber qala xadana yaya yaxya ibn abi kaiir can abi salama can zaynab ibnati umi salama can umiha radi allahu canha hooyada umu salama hindabinta abi umaya radia allahu canha um qaarad waxay tihi baynamaa ana aniga oo maca rasuulilah rasuulka maciisa anoo kula jiifa gogosha filkhamiilati goosariireedkii anoo nabiga goosariireedkii kula jira id waan xayday bay tihi go'amarada jilacsada sararta iyo luhuwado ayaan kula jiray fansalaltu markaasaan siibtay fa akhadtu hiyaaba xaydatii xaydka aan u diyaarsan xilliga xaydka xidhan jiray ayaan soo qaatay faqaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi maa laki maxaa kugu dhacday usiib u baxday ood mara usoo xidhanaysaa anafasti anafisti xayd maa kugu dhacay xaydka nifaas oo lagu magacaabay qultu waxaana ihi nacam haa fadakaltu macahu fi lkhamiila nabigaa yidhi soo gal waxba meehe markaasaan la garay bay tiri goosreed go ilaa garay nabiga alayh isalatu wasalaam wa kaanat hiya wa rasuulu llaahi waxay ahaayeen ayadiiyo nabiga alayh salam yakhtasilaana kuwa qabaysa min inaayin waaxidin hal weel ah intay isdhex dhigaan biyaha ayay ku qabaysan jireen wa kaana yuqabilu ayada keligeed ma caaishana waa soo aroortay wa kaana yuqabiluhaa wahuwa saa'im isagoo sooma nabiga alay salaam ayuu dhunkan jiray intaa way shaahidka eh, inuu dhunkan jiray iyadoo isagoo sooman oo qofka saa'imka ah reerkiisa inuu shubmin karo ama dhunkan karo ama taaban karo laakiin haddii uu naftiisa uunan hanan karin caaisha waa ta kule wa kaana amlakukum liirbihi riwaayo kale waayukum yamliku irbahu kamaa kaana rasul yamliku irba qofkii markaa naftiisa aan aan ku kalsoonayn in waxaa fiican uu iska ilaaliyo min baab man xaama xawla اxima yuushiku yuushiku an yartac ninkii dee ku warwareega beerta agaheeda xoolaha ku raaraaca inuu ku dhaca dhici karta marka marka horeba iska banaankaa marba hadhow inaadan ishananinba haddaad ka baqayso oad ku dhacdaba baabu ikhtisaari saayiri qofka sooman inuu qabaysan karo ah, hadduu sooman yahay waa qabaysan kara bi isku shubi karaa waballa ibnu cumara cabdullahi ibn cumar radi allahu canhuma fama maruu qoystay markaasuu fa alqaa calayhi korka iska saaray intuu maro qoystay biyo geliyey ayuu korka iska saaray wsama soo sooma xilli kulil hadday jirto oo kulalku daran yahay intaad maro gashata biyaha madaxa inaad saarato isku xafuujiso ismariso waxba dhib ma laha wa dakala ashacbiyu caamir bnu sharaaxiil ashacbi taabici weeyaane alxamaama buu galay meeshii lagu qabaysanayay biyaha kulil lageli jiray wsama isagoo sooman meeshaana waxaa loo galaa un qabays wa qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi laa ba'sa dhib ma laha an yatadacama qofku inuu dhadhamiyo alqidra dhariya cuntada awishay ama sheega inu dhadhamiyo dherigii la kerinay iyo afurkii iyo haweenkii iyo raggii iyo cuntada ay kerinayeen inay dhadhamiyaan bal inay cusbada ku yar tahay iyo inuu bislaaday iyo waxyaal noocaas oo kalea waxba dhibaata ma laha afkiisa uu ka soo celiyo deena inuu laqo un baa la diidan yahay dhadhankaa u dhadhaminaya waxba dhibaata ma laha ama maaratay juuskii iyo sharaabkii iyo wixii maarata lawaxinaya sokorteeda ku badan tahay iyo inuu barafka si fiican u galo qarow yahay iyo ayaa noocaas oo kalea waxba dhib ma laha wa qaala alxasanu wuxuu yidhi basri wey laa ba'sa bilmadmada luqluqasho iyo watabarudi isqaboojin lisaa'imi qofka sooman waxba dhib ma laha inuu luqluqdo afkii baa engegay ku luqluqdo ama waa weysaysanaya tabarud inuu biyo isku yarshubo isqaboojiyo wa qaala ibnu mascuud wuxuu yidhi idaa kaana sawmu axadikum axadkiin soomkiisa hadduu yahay fal yusbix hawaa bariisto dahiinan soo subkan mutarajilan shallaysan si fiican hau shallaysto ha isku subkado ayuu leehay waxba dhibaata ma laha inuu subkado oo shallaysto oo isqurxiyo wa qaala anas baa wuxuu yidhi ina lii waxaan leeyahay abzan dar baan leeyahay waa dar oo meel yar dhagax ahaana laga sameeyey ataqaxamu fiihi waan dhex galaa wa sooman dar baan leeyahay biyo intaan ku shubto ayaan saa u dhex isku qaboojiyaa wayudkaru can nabi sal slm waxaa laga sheegay anahu istaaka wa asagoo sooman inuu rumayday asagoo sooman nabi alay slam inuu cadeeyo rumayday <clears throat> waana masle laisku hayo oo famisaim bay tiraysaa iyo khaluufka magaloosha weeyaane ilkaha shaqaba kuma laha ayaa laisu khilaafsan yahay jamhuurta iyo shaaficiyada iyo wa qaala ibnu cumar wuxuu yihi yastaaku awala nahaari xataa xanaabilada qaarkood waa qabaane shaaficiyada raacsan yihin wa qaala ibnu cumar wuxuu yihi yastaaku awala nahaar maalinta awalkeeda waa rumayn karaa iyo wa aakhira wa aakhirkaba walaa yablacu riiqa candhuftiisa saban laqaayo oo rumayga aad rumaynaysa de waxbaa soo raaci oo dhadhan iyo waxbuu lahaan karaa iyo asaga laftirkiisa googi'i kara marka inaad laqda ma aha wa qaala cadaa wuxuu yihi in isdarada riiqa qofkii soomana hadduu candhuuftiisa sii daayo laqo laa aquulu ma dhahaayo yufdilu waa afuraya canuufta inaad bashta ku hayso tufto maanta o dhan waxba maaha waa iska laqi kartaa soonkiina waxba ma burinaayo haddayna wax taqayura ama dhiig ama mxuu ahaa cadaygii aad ku rumaynaysay oo dhadhankiisii iyo kale iyo isaga googigiisii iyo waxyaala inla soconin canuufta keligeed waxba ma buriso soonka wa qaala ibnu siriin wuxuu yidhi laa ba'sa bisiwaaki ratb soonka dhibaato ma laha mana burinayso bisiwaaki rumayga aradbi ee qoyan iska dhaaf midka angeene xataa midka qoyan ee dhadhanka leh qiila waxaa la yihi lahu dacmu dhahan buu leeyay mid ka qoyan qaala wuxuu walmaau lahu dacmun biyuhu waa dhadhan bay leeyihiin wa anta adiguba tatamadmadu bihi waad ku luqluqataae sokoraad biyaha ku luqluqanaysa maa biyuhu dhadhan bay leeyihiin walam yara anas muunan arkin walxasanu waibraahiimu bilkuxli ila indha kuusha lisaaimi qofka sooman baasan wax dhibaata ah mayna arkin lanna manfad ma aha markaabaa gelaya calooshii iyo manaafidii iyo wax gaaraya ma aha indhakuulka xataa haddii aad dareento bay leeyihin qaarkood waxba dhibaataa ah, male qaarna waxay leeyihin maya haddii xalquunkii hungurigaad ka dareento markaa dee wuxuu noqday baadinkii iyo waxyaalihii la diiday soo gaaray xadaana axmed bnu saalixin qaala xadaana ibnu wahbin qaala xadaana yuunus can ibnu shihaabin can curwa wa abi bakr ibnu xaari qaalat waxay tihi caaisha qaala wuxuu yidhi qaalat caaisha radi allahu canha waxay tihi kaana nabiyu sala allahu alay wasalam wuxuu ahaa yudrikuhu lfajru <clears throat> fajarka iyo waagaa ku dilaaci jiri junuban isagoo jinaabo qabo fii ramadaana ramadaana lagu jiro min hayri xulumin ma ahayn jinaabadaasna mid hurdo iyo alalad kaga imaataye jimaac iyo u galmooday ahayd fayktasilu waa qabaysan jiray wayasuuq waana iska soomi jiray xadaana ismaaciil alweysi qaal xadaanii malik ibnu anasin can sumay mawla abibakr bn cabdiraxman bn xaris bn hishaam ibn mugiira axadu fuqahaai sabca fi casri taabiciin oo sabca abubakr bn cabdiraxmaan kuntu waxaan ahaa buu ana anigaya waa abi aabbahay cabdiramaan eh, aabihiis xaari eh, ibnu hishaam la yidhaahdo fadahabtu macahu waan raacay xataa dakhalna calىa caaisha radi allahu canha baan u galnay qaala waxay tihi caaisha ashhadu calىa rasuuli اlahi salى اlah alay slam waxaa nabiga alayه salaam ka warinaya oon ka maqlay oon makhraati ka ahay ashhadu manaa aclamu wey calى rasuuli lah sal ly slam in kaana inuu ahaa layusbixu junuba inuu waa beriisan jira isaga oo jinaabo qabo min jimaacin jimaacna jinaabada ay tahay xaggiisa oo reerkiisa u galmooday hayr ixtiraam ixtiraam ma aha marka waa waxay sii xoojinaysaa arrintan ina waxba ayna yeelaynin ixtiraam iyo dhadhab xataa maya jimaaci jimaac ahaa uma yasuumu markaasuu nabiga soomi jiray marka jimaaca habeenka dhacay qabayskiisii waaga uu kugu baryay adoo way qabaysanin waba soonka ma yeelayo waxba soonka ma yeelayo uma dakhalnaa buu leeyahay abubakr haddana waxaan u gallay calaa ummi salama faqaalat midla dalika sidii oo kale iyaduna tiri waa isku raaceen intaasba waxaa lagu radinaya abu hurayra radi allahu canhu isaguna waa ka laabtay markii dambe wallah aclam bilahi towfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina moxamed